بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى وحنك بالله آيات تضباطا إلى آيات سديتا يصدح سورة الأنعام آيات دي هروحة الدرسي إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم كجيتوا وحبها يسكد دالين حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان saydaan hadduu ku ilowsiiyo falaa taqcudha la fadhiisana bacda dikraa maca alqowmi adaalimiin wamaa cala aladiina kuwii dushooda ma aha yattaquuna alla ka baqaya min xisaabihim kuwaa gaalada ah xisaabtooda min shayin qolada mutaqiintae allahooda ka baqa wax dhibaato aho kuwaa ka soo gaadhi ma jirto walaakin dikraa waanaa lagu leeyahay walaakin dikraa waano lacallahum yattaquuna inay waantoomaan oo allahooda ka baqaan wadari ladiina kuwii iskaga tag ittakhaduu ka yeeshay diinahum diintooda laciban cayaar cayaar walahwan dheeldheel waqaratum ay ku kadisay alxayaatu dunyaa noloshaan dhow inay sida ahaan un ay moodeen wadakir ku waani bihi bilqur'aani an tubsala lianlaa tubsala yaan loo gacangelinin yaan loo dhiibin nafsu naf bisababi maa kasabdaay kasootay ilalhalaag yaan faraha looga qaadin halaaga lawaanadana halaaga ka soo reebay laysa lahaa uma sugnaanin nafta min duuni illaahi alla kayrkii waliyun wax maamulo u kaalmay walaa shafiicun wax horgeeya in tacdil naftaasi hadday bixiso furasho ahaan kulla cadlin fidyo oo dhan laa yukhad minha laga qaadi maayo nabiyullahi maxamed waxaa lagu yidhi sidii aayaddaa hore qolada diintoodii ciyaar iyo lahwi iyo dheeldheel ka yeeshay oo adduunyadu ku kadisay oo mooday inay xaaladu sidan ahaan oo lala xisaabtamayn faraha ka qaad ka jeedso waaba yayna ku dhibin hawshaada iska wado waxba dhibaato kumale kuwaasi ku waani laakiin qur-aanka waanada ha ka daynin si aan naf loogu dhiibin halaag dhiibidda waa ruux wuu isdhiibay soo lama yidhaah si aan nafta loogu dhiibin oo faraha looga qaadin inay halaagsanto waanada ha ka dayni weyn naftaasoo ayna u sugnayn alla sokadiisa wax u kaalmeeya fidyo kasta hadday bixisana aan laga qaadayn wadar iskaga tag wadar iladiina kuwii ka tag ittakhaduu yeeshay diinahum diintooda laciban ciyaar iyo walahwan dheeldheel diintiibay ku jeesjeesayaan waqaratum ulxayaati dunyaa noloshaan gaaban baa ku kadisayo inay xaaladu sida ahaan bay moodayaan wadakir ku waani bihi bilqur'aani oo waanada ha ka daynin faraha ka qaad ka jeeto laakiin waanada ha ka daynin an tubsala si aan loogu gacan gelinin loogu dhiibin nafsu naf bisababi maa kasabad waxay kasbatay sababtiisa ila alhalaag halaaga ka qabo laysa lahaa uma sugna naftaa min duuni alla sakodi ama alla kayrka weliyin wax kaalmeeya walaa shafiicun wax u ergeeya in tacdil hadday fidyo bixiso in tacdil hadday fidyo bixiso kulla cadlin fidyo oo dhan laa yukhad minhaa laga qaadi ulaaika kuwa noocaasihi aladiina ku weeye ubsiluu loo dhiibay bisababi maa kasta waxay shaqaysteen lilhalaaki loo dhiibay lahum waxaa u sugnaaday sharaabun cabitaano min xamiimin kulayl abiyo kulul iyo cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya bisababi maa shay sababtii yafkuruuna yakfuruuna ay gaaloobeen gaalnimadii ay gaaloobeen kuwa noocaasa ee waanadu kari weyday ee diintii ciyaariya dheeldheel ka dhigtay kuwa noocaasa halaag baa loo dhiibay faraha looga qaaday halaag bay isu dhiibeen sharaab kulul iyo cadaab xanuujiyaa u sugnaaday gaalnimada darteed ulaaika kuwa noocaasihi aladiina kuweeye ubsiluu la dhiibay bisababi maa kasabu waxay shaqaysteen sababtiisa halaag loo dhiibay faraha halaag looga qaaday lahum waxaa u sugnaaday sharaabun min xamiimin kulayla iyo cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya bisababi maa shay sababtii yakfuruuna ay u gaaloobeen marka hadhihin aayaddu waxay kusoo degtay gaaladay kusoo degtay aayadu inaga ina sheegaysaa waxaynu nahay gaalnimadu ma aha dhalasho iyo abtir ma aha waa wax lala yimaado marka qof kasta oo gaaladaa lala hadli la yimaada waa yow kale qul waxaad ku tidhaa baa layidhi nabi maxamedow anadcuu ma waxaanu caabudnaa min duuni illaahi alla kayrkii maalaa yanfacunaa waxaan waxna taraynin haddaanu caabudno walaa yadurunaa aana dhibaynin haddaan ku caasi garowno oo wanuraddu markaana loo celin calaa acqaabinaa cidhibtayadii dalaalkii bacda id hadaana allaahu intuu allana hanuuniyey kadib kaladii oo kale xaalo uu yahay qofka dib u noqdaayo istahwadu ay u gacan haadisay ashayaaiinu shayaamuhu filardi dhulka dhexdiisa xayraano xaalo uu wareersan yahay oo uu jaho uu socday jaho kale kala garanayna lahu waxaa u sugnaaday asxaabun asxaab iican yadcuunahu way u yeedhi ilahudaa hanuunka u yeedhi oo maxay dhihi itina noo im war noo im misaalku waxaa weeye dad kooxoo fara badan oo israacay oo wada haya oo mid ka lumay shaydaan baa khaylaan la yidhaah baa jiro oo shaydaanku waxaad adoo meel iska socdaad maqli khaylaan baa wadadii ka lumay wadadii xaq mushrikiintiibaa muminiinta waxay ku yidhaahdeen saxaabadii ku yidhaahdeen war diintayada soo galo oo waa diintii aabayowgeeno nala caabuda asnaamta nala caabuda markaasaa laleeya ma waxaa waxba tarayn waxna dhibayni baanu caabudayn saasaade waa run waxaa waxna tarayn waxba dhibayni maxaa laga caabuda ile cibaadada waxaa lagu rabaa abaal celin baa laga rabaa cibaadada qul waxaa tidhaa anadcuma waxaanu caabudaynaa ducaau masali ducaau cibaada labadaba qur-aanka way ku jiraan qul waxaa tidhi anadcuma waxaanu caabudaynaa min duuni illaahi alla kayrkii maa shay laa yanfacunaa aan waxna taraynin haddaan caabudno walaa yadurunaa aanna dhibaynin haddaanu diidno oo mar haddaanu qoladaa caabudno nuraddu naloo celin alaa caqaabinaa cidhibtayadii dambe dibu socodka weyn cidhibtii dambe inaad daata ahaan dib u gorato ma aha wixii xumaa eed ka timid inaad dib ugu gorato bacda id hadaana allaahu intuu alla na hanuuniye kadib kaladii kii oo kale wey qofka sidaa yeela oo dalaalkii dib ugu noqda istahwadhu shaydaanu shayddaanku luminayo oo u gacan haadiyey shayaadiintii baa lumisay istahwadhu shaydaanu mufrad waa la aqriyey istahwadhu shayaaiinu baa lumiyey oo halleeyey wareeri fil ardi dhulka dhexdiisa xayraana isagoo jaha wareersan lahu waxaa u sugnaaday asxaabun saaxiibo markii hore la socday oo fiifiican yadcuunahu u dhawaaqi ilal hudaa ugu dhawaaqi itina warkaalaya warkaalaya isna wuu diidayo shaydaankiibuu daba socdaa caqli la-aanta ahaa qul waxaa tidhaa ina hud allah ilaahay hanuunkiisu waludaa keligiiba hanuun hanuunka alle qofkaan marin wadada qur-aanka marin waxa wey hanuun mahaysa cid kasta hadduu sheegto wadada qur-aankunba hanuunku ku jiraa hadduu yidhaahdo meeshaasaan u tegay oo halkaasaa fiicano sidaasaa fiican laga yeeli maayo hanuunku waa qur-aanka kariimka awa qul waxaa tidhaa ina hud allah alla hanuunkiisu wadada xaqii huwalhuda hanuun isaga ah wa umirnaa annaga waxaana la amray linuslima inaan u hogaansano lirabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeeda annaga saasaana la amray umirnaa waxaana la amray saxaabada iyo nabiyullaahi maxamed oo hogaankii ah linuslima inaan u hogaansano lirabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeeda waana qiimo diinana waana la amray amarkay soo hosgeli waana qiimuu ooga baana la yidhi salawaata salaada ooga ana waa diinta iyo salaadda waa isku mid ana qiimu salaata salaada ogaana la amray wataquuhu alla ka baqa wa huwa alle alladii allaha weeye ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydin shirin meel kastaba soo mara si kastaba u noolaada maxkamaddu waa alla hortiisa wey markaa unbaad imanaysaan qof waliba iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma caleyka xasiiba wahuwa aladii allaha weeye ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydin shirin khalaqa samaawaati samada abuuray walarda ardadan abuuray bilxaqi sugnaan iyo xaq buu ku abuuray dheeldheel kuma abuurin wa yowma maalin nabal xusuusta yowma maalin yaquulu uu alla dhihi kun ahaw fa yakuunu ahaan waa maalinta qiyaame ahaw keliyuu dhihi bas way ahaan maalinta qiyaame allah wuxuu leeyahay wahuwa alle alladii bilxaqi run ku abuuray oon dheeldheelahayn xikmad buu ku abuuray marka kaasaa cibaado mutay weeye macnaha wayowma maalinna bal hadda xusuusnow yaquulu uu alla dhihi kun ahow maalintaasay fa yakuunu wuuba ahaanba qawluhu alla qowlkiisuna xaq wey alxaq wey alla wuxuu alla yidhaha waa xaq wax baadili ma jiro hadda qur-aanka haddaad aqrido hal kelimo oo macnaheed aadan fahmaynin yani mutajaabihaadka aliflaamim iyo kuwaa mooyaane hal kelimo oo macnaheedu aamid odan fahmaynin mare qur-aanku waa wanada xaq waa wada caqligal weyn wax khayaalihi kuma jiro wax iska horimaatayna kuma jiro intaa qiso ah haddaad isu tagto kulli way iswada waafaqi hal kelimo isku dabamarsan yihiin male qawluhu alle qowlkiisu alxaqu weeye walahu alle waxaa u sugnaaday almulku lahaashe iyo tasaruf yowma maalin buu alle tasarufka leeyahay yunfaqu la afuufi fi suuri suurka la afuufi caalimulqaybi waxa maqan allaha og weeye ee inaga inaga maqan hadda isaga waxba kama maqna iyo shahaadati waxa joogaba wa huwa alla alxakiimu ka falsan weeye alkhabiiru ee xog ogaalka maalinta iyada ah waxaa la yidhi maalinta iyada qiyaamaha ee bacsiga bilmata suurka la afuufi waa saddex bacsi waa saddex suur weeye nafkhatu lfazac suuratu alxaj bilowgeeda waa nafkhatu lfazac waa la argagixi nafkhatu saciq waa midda la baaba'aya lagu dhimanayo nafkhatu lbacsi midda la isku soo saarayo wey marka markii midda bacsiga kulli malaa'igtoo dhan baa wada dhiman markaasaa casraa'iil baa la dhihi soo noolow marka xamalatul carsigii baa soo noolaanaya bani aadamka ilan laftoodii dhulkay ku jirtaa cadbuddanabkayna yayna xanuunaynin cadbuddanabkayna cunaynin caradu waa daba dhirifta yayna cunaynin marka waxaa la leeyahay manidii markii la abuurayay ay makaanka ku dhacday saddex baa loo qaybin mid ixinkay geli ilmihii baa laga abuuri midna jidhka qofka dumaray ku baabi'i midna samadaa la geyn baa layidhi samadaa la geyntaas intaasu xadiis maaha laakiin inta kale in roob soo daayo roob soo da-ayo waa xadiis saxiix markaa markii jasadkii iyo ruuxdii iyo intaan weli laisu geynin yaa jasadkii la kaamil yeeli roob baa dusha ka soo daaya roobkaas waa dhibicdii qof walba dusha u jirtay way ku dhici waa kulli waa lasoo wada mar keliya baa lasoo wada boodi waay waa suurka malka saddexdaana waa nafkhatu lfazac nafkhatu saciq ta la baaba'ayo nafkhatu lbacfi wey waa saddexdaa yowma maalin buu alla mulkiga leeyahay yunfaqu laafuufi fi suuri suurka laafuufi caalimuleybi weeye allah subxaana wataala wax inaga inaga maqan allah wax ka maqani ma jire iyo washahaadati waxa joogaba oynu inagu aragno wahuwa all alxakiimu ka falsan weeye alkhabiiru oo xog ogaala waid qaala ibraahimu qise nabiyullaahi ibraahim ku saabsan oo aabbihii weligii aabbihii dacwo u ahaa wuu ugu yeedhi jiray nabiyullaahi ibraahim wadkur xusbaa layidhi id waqti qaala ibraahimu uu yidhi liabiihi aabihii uu ku yidhi aazaraaha atattakhidu ma waxaad aabba ka yeelan asnaaman sanamyaal aalihatan ilaahyo inii anigu araaka waan ku arkaa iyo qowmadka tolka fii dalaalin baadi inaad ku jirtaan mubiinin oo cad marka aazar qur-aankaa sheegay inuu aabihii yahay taariikhdan waxaa lagu haya waa taarikh marka waa ismi laba ismuu midna waa ismigiisii dhabta ahaa nabiyullahi ibraahim wuxuu ku dhashay diyaar bakar mawsil agteedu ku dhashay oo reerahoodii degan yihiin mawsil buu ku dhashay waa kii dee dhibaatada badani soo martay ee namruud uu dabka ku tuuray namruud baa markaa joogo boqor ahaa namruud binu kancaan binu sanjaariib binu kawsh binu sam binu nuux wey waa saami dadku ilan saddexdii ilmo nabi nuuxayd iyo afis iyo saam iyo xaam waxaa lagu tilmaamaa xaam dadka koonfurta adduunka afrikaanku ka mid yahay waa xaam bartamaha adduunka iyo galbeedka iyo waqooyiga waa saamo yurub iyo carabtao dhan iyo kuwaas waa saam yaafis dadkan indho yarta ah iyo juuji maajuuji saasay kala yihiin marka ninkaa numruudihi numruud binu kancaan binu sanjaariib binu kawsh binu sam binu nuxwey hadda kancaaniyiinta hadda ciraaq way joogaan kancaaniyiinta haddadan iyo boqortooyadii anshuuriga iyo ciraaqadna way kudhi marka waa ninkaa aabbihii buu leeyahay aabe adiga tolkaa waxaan aad caabudaysaan waa wax daran buu leeyahay wadkur bal sheeg id waqti qaali ibraahiim uu ku yidhi liabiihi aabihii aazara atattakhidu aabe ma waxaad ka yeelan asnaaman sanam yaalo aalihatan ma ilah baad ka yeelan yaa abati lima tacmid male suuratu maryamo waad garanaysaa inii anigu araaka waan ku arkaa adiga iyo qowmaka tolkaa fii dalaalin baadi inaad ku jirtaan mubiinin oo cad waa ku yidhi war wiilyo iga fogo waa jurni maliyan buur haddii kale waa kaa takhalus waa ku suuratu maryama ku yidhi wakadaalika sidaa nabiyullaahi ibraahim xaqa uu u gartay yaanu nuriy u tusinay ibraahiima malakuuta samaawaati samada qudrada ku taala iyo tasarufka samada ka jira iyo walardi ardada weli iyo liyakuuna inuu ahaado weli min almuuqiniina kuwa yaqiiniyey nabiyullahi ibrahim walaqad aatayna ibraahima rushdahu isagoo yar ba hanuunnimadiisa loo keenay nabiylaahi ibraahim marka nabilahi ibraahim waxaa la tusay si uu u rumaysto oo xaqa ugu hogaansamo malakuuti tasarufka alle samada ka jira tasarufka alle ardada ka jira iyo nuurkii xaqa yaa la tusay nabiyullaahi ibraahim si uu daaci u noqdo kadaalika sidaa nabiyullaahi ibraahim aabbihii uu ula hadlay yaanu nurii u tusinay u ogeysiinay ibraahiima malakuuta samaawaati samada tasarufka ka jira oo alla ku tasarufayo iyo walardi markaasuu alla gartay waliyakuuna weliba inuu ahaado yaa loo tusay malakuuta samaawaat min almuuqiniina kuwa yaqiiniya falamaa janna markuu madoobaaday calayhi ibraahim alleylu habeenkii ra-a wuxuu arkay kowkaban xidig xidig weyn buu arkay qaala wuxuu yidhi haadaakanu rabbii aniga rabbigay weeye falamaa afala markuu dhacay qaala wuxuu yidhi laa uxibu anigu maba jecli alafiliina waxa dhacayo baaba'aya dee ilaah ma noqon karaa falamaa ra'a alqamar dayixi markuu arkay baasiqan isagoo soo baxay qaal wuxuu yii hadaa kanuu rabbii rabbigay weye falamaa afala markuu dhacay dayixii qaala lain lam yahdinii haddaanu yahno rabbii laakuunanna waxaan ka mid noqon lahaa min alqowmi qowmka aaalimiin marka saddexdan xaalo ee nabiyullahi ibraahim culimmadu waxay leeyihiin qolyana waa nadar qolyana waa munaadara nadarku waxa weeye yani waa xaq raadis oo xaqiibu marba meel u malayno markii meesha isa soo odu haddana meel kale u malin qolyaasaa yii laakiin sidaa mehe waa munaadara iyagu kula doodayaayo wuxuu tusayaa waxaan ay caabudayaani inuuna waxba ahayn oo allah subxaanau wa tacaala mawjuud yahay oo uuna dhicaynin uuna meelle u kacaynin buu tusaalaynaya waa sidii ninka la yidhaahdo marka doodu way jirtaa nabiyullaahi ibraahim markuu la doodayey nabiyullaahi ibraahimkan hadda suuratulbaqara markuu la doodayey waa kii doodii yani usoo dhigay ilaahay waxbuu nooleeyaa waxna wuu dilaa markaasuu anaganu sidoo kaleanahay markaasuu ilaahay xaggan qoraxda ka keen adu aggan ka keen waa dootan marka wuxuu iyaga tusaya abu xaniifa oo kale masale saasay u dhacday niman baa yidhi ilaahay qaaradaha waa laga soo waayey oo meel lama joogo yay yidhaahdeen markaasuu ka yar aamuse wuxuu waxaan ka fikirayey doon waxaa la ii sheegay buuxdo oo shaaxinan oo badda dhex maaxaysa oon cidin wadin markaasay yidhaheen ma dhici karto adduunkana maamul la-aan joogi kar ku yii marka waa dood weyn iyagu tusaya markan waa ilaahay markuu yidhaha soo dhowraan markuu wixii dhaco yuu sheegayaa inuuna waxaanu ilaah noqon karin falamaa janna markuu ku madoobaaday calayhi ibraahim alleylu habeenku ra-aa wuxuu arkay kawkaban xidhig qaala wuxuu hi haadaakanu rabbi aniga rabbigay wey iyagoo tusaalaynaya markuu dhaco ha ogaadeen bay leeyihiin falamaa afala yuu leeyahay afala markuu dhacay xidigii qaal wuxuu hi laa uxibu anigu ma jecli alafiliina kuwa dhaca anigu ma jecli falamaa ra'a alqamara dayixi markuu arkay baasiqan isagoo soo baxay qaal wuxuu hi haadaa kanu rabi rabbigay wey falamaa afala dayixi markuu dhacay qaala wuxuu hi lam yahdinii rabbii rabbigay haddaanu i hanuuninin oo xaqa igu hanuuninin lalakunanna waxaan ka mid noqon lahaa min alqawmi aalimiina falamaa ra'a shamsa min alqawmi daaliina waa islamid laakunanna waxaan ka mid noqon lahaa min alqawmi adaalliina baan kamid noqon lahaa lain lam yahdinii rabbi haddaan rabbigay hanuuninin la akuunanna waxaan kamid noqon lahaa min alqawmi adaalliina falamaa ra-a shamsa qoraxdii markuu arkay baasiqatan iyadu soo baxday qaal wuxuu yidhi haadaa rabbi wey waa kan rabbigay haadaa kanaba akbaru kuwii hore oo dhan ka weyn falamaa afalad markay dhacday qaala wuxuu yihi yaa qawmi tolkayow inii anigu beriun beri baan ka ahay mimaa tushrikuuna waxaad allow sharigeelaysaa ogaada sidaa ogaada qoraxdii buu ku yidhi aniga kanaaba kuwii hore ka weyn buu war barsoo dhowray ka dhigan tahay markay dhacday buu yidhi anu beri baan ka ahay waxaasoo dhan falamaa ra'aa shamsa qoraxdii markuu arkay baaziqatan inay soo baxday qaala wuxuu yidhi haadaa kanu rabbii rabbigay wey haadaa kanaaba akbaru kuwii hore oo dhan kaga weyn falamaa afalad markay dhacday qaala wuxuu yidhi yaa qawmi tolkow innii anigu beri beri baan ka ahay mimaa tushrikuuna waxaad u sharig yeelaysaan marka waa lala doodi karaa dadka yani waxyaab waxay iyagu aaminsan yihiin baa lasoo hordhigaya waxay iyagu aaminsan yihiin inii anigu wajahtu waxaan u jahay wajhii camalkayga iyo qasadkayga liladii allihii fadara samaawaati samada abuuray biayri mihaalin walarda ardada abuuray xaniifan xaala aan hay xaqu leexda baadilka leexda ma aniguna ma ihi min almushrikiina muhrikiinta kamid m anu mushrikiinta kamid m saasuu ku yii markii hore dood xujooyin buu soo hordhigay waxaasuu tusay ha arkeen buu leeyahay markay arkeen ee uu dhacay anugu waxaa dhacay ma jecli buu waxyaabo badan baa ku soo kordhay markaasuu xaqi si toosa ugu sheegay wuxuu yidhi inii anigu wajahtu waxaan u jiheeyey wejhii qasadkayga iyo camalkayga liladii allihii fadara samaawaati samada abuuray samooyinka dhowrka ah. walarda samooyinka waa la jamciyaa laakiin ardada qur lama jamciyo wamin alardi milahuna yaa jamac ugu dhow walarda ardada abuuray xaniifan xaalo aan ahay xaq raace baadilka leexle wamaa ana aniguna ma ihi sidaydaba min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ihi waxaajahu way la murmeen nabiyullaahi ibraahim qowmuhu tolti baa la murmay waxbay u sheegeenoo war waxaan naga daayo midaad nagu ciyaariyo ma aabbaha iyo diintiisii baad ka leexano muran bay <clears throat> soo hordhigay waxaajahu way la murmeen nabiyullaahi ibraahim qowmuhu qaala wuxuu ihi atuxaajuunima waxaad igula murmaysaan fii tawxiid illaahi wa xaqihi wa amrii miyaad igula murmaysaan walxalqad haddaani aniga uu hanuuniyey walaa akhaafu kana baqi maayo maa tushrikuuna waxaad u sharig yeelaysaan bihi alleh oo asnaama ilaa an yashaaa rabbii rabbigay hadduu doono mooye shay-an oo dembigayga darsi uu ii qabta mooyaane wasica rabbii rabbigay waa u waasac kulla shayn afalaa tatadakaruuna miyaydan waan toomaynin buui waa idin side wuxuu yidhi warheedhe waxaan idinku alle aad u sharig yeesheen anuu horta ka baqi maayo yidhi maxaad igula murmaysaan ma alle tawxiidkiisa iyo jiritaankiisa yaad muranba gelinaysaan waxa weeye ilan kawkab iyo balaayay caabudu jireen xaajahu qawmuhu tolkii baa la murmay qaala wuxuu yidhi atuxaajuunii ma waxaad igula murmaysaan filaahi fii tawxiid illaahi wa amrihi miyaad igula murmaysaan walaal qad hadaani waa alla igu hanuuniyey uu ihanuuniyey walaa akhaafu maayo maa tushrikuuna bihi alla waxaad u sharig yeesheenoo asnaama ka baqi maayo ilaa an yashaa rabbi rabbiga inuu doono mooye shay-an shay doono marka waa istisna munqadicaa la yidhaha hore lagama soo isdoonin rabbigay wuxuu doono oo dembigayga igu gaadho dee igu dhici wasica rabbii rabbigay wuu waasacoobay kula shayin shay kuri cilman afalaa tatadakaruuna ma war waa idin sidee wakayfa akhaaf sidee baan uga baqi maa ashraktum waxaad alle u sharig yeesheen walaa takhaafuuna idinku aydaan u baqaynin annakum idinku ashraktum billaahi alle inaad u sharig yeesheen maa lam yunazil bihi wuxuuna kusoo jedinin calaykum dushiina sultaana fa ayulfariqayni labada qolo midkee anigiyo idinka yaa axaqu oo wax wanaagsan helo in kuntum taclamuun haddaad ogtihin wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim sideen uga baqi waxa idinku asnaamteed caabudaysaan idinkuna aydaan uga baqaynin inaad mushrikiin tihiin se waxa wey inaad idinka baqdaan baa qaynuna wey anu waxaa ka baqi maayo ee idinkaa waxay idiin quman tahay allah inaad ka baqdaan kayfa wakayfa akhaafu seen uga baqi maa ashraktum billaah alla waxaad u sharig yeesheen oo cibaadada la wadaajiseen anuseen baqi sala muxuu yeeli karaa walaa takhaafuuna aydaan uga baqaynin idinku anakum idinku ashragtum billaah alle inaad u sharig yeesheen oo la wadaajiseen cibaadada maa lam yunazil wuxuuna kusoo dejinin bihi shayga calaykum dushiina sulaanan oo hala caabudo una alla dhayn fa ayulfariqayne labada qoloo midkeebaa axaqu mudan bilmni aaminnimo aniga idinka haddee ka alle caabudi baa iyo amni mudan wax bayn buu u taray oo tusaaleeyey in kuntum taclamuun haddaad wax garanaysaan oo ogtihiin aladiina kuwa aamanuu muminoobay walam yalbisuu aan ku khaldin iimaanahum iimaankooda bidulmin ulaaika kuwa lahum waxaa u sugnaaday almnu ay ciqaab oo dhan ka nabadgelayaan wahum iyaguna muhtaduuna way hanuunsan yihiin aayaddani markay soo degtay asaxaabadu way argagixeen way yaabeen yaa rabbi man mina lam yalbisi dulma bayri caryaa naga mida ah, oon dulmi gacanta cabd saalix qowlkiisa maalin ina ashirka la ulmun caiim ina shirka war dulmiga la sheegayo waa shirki dulmigan kale ma aha mar kalena waa kii nabigu yidhi abubakar sidiiq markuu weydiiyey markii qodaxi ku muddo dembigaagii waa la dhaafi qayb baa lagaa dhaafi mark wax alla wixii dhibaha yimaado khaalis baad marka tagma soo noqon marka ayaddanu saasay saxaabada u taabatay nabiguna u u fasiray caleyhi salaatu wasalaam aladiina kuwa aamanuu muminoobay walam yalbisuu aan ku khaldin iimaanahum iimaankooda bidulmin shirki ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaa almnu aaminimo wahum muhtaduuna wayna hanuunsan yihiin wa tilka xujatuna tilka xaggee lagu ishaaraya waxaa nebi ibraahim aabihii laga soo bilaabay iyo intii ka dambaysa uu sheegayo wey tilka taasi xujatunaa xujadayadii wey aataynaahaa aan siinay ibraahiima tolkii intee goor buu xujeeyey oo la hadlay oo wax walba u sheegay tilka taasi wa tilka taasi xujatunaa waa xujadayadii waa daliil iyo gar aataynaaha aanu siinay ibraahiima calaa qowmihi qowmkiina uu ku garay oo kaga xujo helay narfacu waan kor yeelnaa darajaatin darajooyin ma nashaa qofkaan doono oo nebi ibraahim ka yahay isuma idaafaysna qiraa'ooyinka qaarkood ina isu idaafaeya maso darajaati man nashaa narfacu waan kor yeelnaa buu ihi allah subxaanahu wa tacaala darajaatin darajooyin ma nashaao qofkaan doonaan u kor yeelna ina rabbaka rabbigaa nabiyulaahi maxamed oo xakiimun kii falsanoo xukun wanaagsan weye caliimun oo og wax walba wallahu subxana wa taala